بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal ilaahay mahadii kollay iyadoo muddo dheer imaka afar bilood iyo ziyaado aan fadhinay saaka ayay biidnillaahi tacaala duruusta inoo bilaabmi doonaan darsigii habeenkuna isaguna caawa ayuu insha allahu tacaala aan rajaynaynaa isaguna inuu bilaabmo bal kitaabka akhirkiisana waan sheegi doonaa isagu wuxuu dee waa la ogyahay laakiin habeenada hore wuxuu noqon doona biidni illaahi tacaala markan intan hore ka baxo <clears throat> maantana kitaabkan aan bilaabayno haddii aan la yidhaaho waxaan ku kaaftoomi doonaa taqdimada ama muqadimada shaarixu leeyahay kitaabkuna dee sidiisa kale wuxuu inoo yar bilaami doonaa laakiin carabka waxaan marin doonaa muqadimadiisa intaanan dee muqadimadan shaarixa aanan carabka marinna kolley dee si aan ka wada warhaynaba kitaabkani wuxuu ku tacalluqsan yahay caqiidada ayuu ku tacalluqsan yahay lafdiga caqiida say bacdigood yidhaahaan laftii markan eegno ismi ahaan barbaad sheegta mucasiri ama dee inaanu dee marka hore kitaabka iyo sunnaha iyo macaajimtii hore luqada lafdigaas sidaasaan toosa loogaba helahayn arrinkaas maxaa ka jiriyo maxaan kaba jirin iyo umuurahaasna sha allahu tacaala iyada markaan hadalka gallo uu leeyahay daxaawi ee uu kuba bilaabayo ama barhkood ay sheegteen cid ka dambaysay in hadalku kaba bilaabmay laftigan idlaaqiisu lafdiga ictiqaad iyo muctaqad waa horeeye bal taasna insha allahu tacaala kaa dambe ayaan eegi doonaa caqiide iyo tawxiid maxaa u dhexeeyana adugu waa markaa dambe baan insha allahu tacaala eegi doonaa maanta kitaabkii waxaan uga jeednaa inuu inoo bilaabmo ilaahayna waxaan ka baryaynaa sidaa uu inoogu bilaabay inuu inoogu taamyeedho inaguna anfaco taas baan ilahay kaba baryaynaa maxaa kitaab marka la eego de mu'alifkiisa dee iyada horta caqiidada ahamiyadeedu heshay qarsoon maaha inay caqiidadu aasaasba u tahay wax kastaba oo acmaal hadday tiyo aqwaal hadday tahayba haddaan asaaskaas saxiixee caqiidadu jirin aanay soconahayn oo dee wixii ay kuba dhismaysay ay tae laguba aqbalayay taasna wax qarsoon maaha ilaahay subxaanah wa tacaala towxiidkiisna waa wixii uu khalqigaba u abuuray isaga keligii in la waxido khalqigaba uu abuuray waa wixii uu rususha u soo diray waa wixii uu soo dejiyeyba sharaaicda uu soo dejiyey xisaabta iman doonta ee loo qaybsami doono fariiqun fi ljanna iyo fariiqun finnaarna asaasku dee wuxuu noqonayaa tafriiqadaa keenaysaaba ilaahay tawxiidkii subxaana wa tacaala iyo wixii raacayay towxiidkiisaasoo taasi waxay keenaysaa in iyadu marka la eego xaggii culuumta cilmigani ka ugu asiilsan ugu sharaf badan ba yahay waxaana yidhaahaan bal marka la eega sharaf cilmi ama cilmigu sharafta uu leeyahay waxa uu ka dhashaa ama ku xidhan yahay sharafulmacluum waxaan lagu ogaanayo cilmiga ama uu ku tacalluqayo sharafta uu leeyahay dee cilmigana ilaahay subxaana wa tacaala towxiidkii asmaadii sifaadkii iyo dee bal umuurihii kale ee ictiqaadka ayuu kuba tacalluqayaayo taas baa waxay keenaysaa inuu yahayba dee asaasna u yahayba acmaal iyo aqwaal culum ama cilmina kii ugu qiimo badnaa ugu sharaf badnaa uu yahay kii ilaahay subxaana wa tacaala dee uu khalqigaba uba abuuray rusushiisana u soo diray taasna uu yahay xagga marka la eego kitaabka horta matniga yar ee daxawiya la yidhaaho nisbadu waa imaam aynu sheegi doono tarjamadiisa loo nisbeeyey waana matni yaroo kooban laakiin dee ummaddii islaamka iyo culimmadii islaamkuba aqbal ay kulaba kulmeen aadna u nafci badan qolooynu inoo magacaabi doono saddexoo u odhan doono waa caqiidadoodii taasi ee iyaga un maahay dadkii salafkaba ahaa iyo a'immadii kaleba wixii ay ictiqaadsanaayeen iyo muctaqadkoodiiba weeyaanoo bal markaa kollay nafcigiisa badan isagoo tuu ka hadlayaaba dadka ilaahay subxaanah wa tacaala fadilay iyo quruntii uu fadilay muctaqadkoodii isaguna ku dhisnaa kitaabka iyo sunnada inuu yahay oo kale iyo waxa weeyaan aqbalka taasna ay keentay inay aqbal ummadduba ama culimmadii islaamku ay kulaba kulmeen kitaabkan ayaa kollay miisada uu leeyahay iyo mansilada uu leeyahayba adigu inoo tilmaamaysa xagga mu'alifkan leh kolley dee lafdigan nisbadan buu ku shuhroobay addaxaawi addaxaawina markaan eegno waa nisbatun ilaa daxa beldo ama qaryo daxa la odhanayo saciidka masar ama masar koonfurteeda kuba taalay ayay nisbadu tahay waana halkii uu kuba dhashay laba boqol iyo sagaaliyo soddonkii hijrada ayuu kuba dhashay kollay koridiisii horena waa halkay ahayd markii dambe ayuu qaahiraba yimi culimo badanna isagu imaamka axmed ibnu moxamed ibnu salaamata ayaa la yidhaahaa kunyadiisuna abu jacfar nisbadna waa addaxaawi oo kuba shuhroobaybe waxaa rag badan buu laba kulmay oo uu cilmi kaba qaatay raggaa raggii markii hore bilowgiisii hore ugu muuqasho badnaa waxaa kaba mid ahaa imaamkii shahiirka ahaa ee shaaficina saaxibkiisii iyo tilmiidkiisii iyo raggii madhabtiisa naqliyey ka mid ahaa almuzani abu ibraahim imaamkaas abti abtibu uu ahaa walaashii baa dhashay isaga ayuu markii hore agtiisa dee wixii uu shaafici ka wariyey wax kaleba uu kaba wariyey muddona taas buu ahaa ee laakiin ugu dambayn markii dambe wuxuu u wareegay oo xaggan madhabta xanafiyada culimmada qaar sabab bay soo naqliyaan in abtigii oo bacda almasaa'il aad u daqiiq ahaa taqriiriyey dabdiyey oo isagiina markaa aanu hagaag u suuraysan ayaa taasi waxay keentay abtigii inuu hadal yidhaaho kollay ay keentay malaa isagoo si uu doonayey u fahmi oo wallaahi laa jaa'a minka shay-un waxba kaama imanayeen xaggaaga ayuu kuba yidhi taasna waxay keentay inuu kaba tago sheekh kale oo a'imadii xanafiyada waqtigaa kaba mid ahaa uu xalqadiisii u wareego aymo kalena uu wax kaba qaato ilaa uu noqday imaam xagga fiqiga marka la ego fiqigan dee xanafiyada sifa khaasa iyo fiqiga kaleba waayo dadkay ugu aqoon badnaa xagga ikhtilaafu alculamaa ayuu kaba mid ahaaye fiqiga kalena bisifa caama in xagga xadiidkana imaam uu kuba noqdo waxaa laga soo naqliyey isagu inuu yidhiba markii dambe uu alifay kitaab xaggan madhabka ahaa xanafiyada oo mukhtasarkiisa fiqiga ayaa wuxuu yidhi ba raxima allahu abaa ibraahiima low kaana xayan lakafara can yamiinih abaa ibraahim waa abtigii musani weeye waa imaamkan mukhtasarkan aad u shahiirkaahee umka la madbacaysan ee dee cilmigii shaafici uun ah umkana waa la madbacaysay laakiin waa hadalkii iyo cilmigii shaafici mukhtasarkaasoo wakhtiyada qaarkoodna shuhro aad iyo aad u badan lahaaba manaadiqda qaarkood ay soo naqliyeen inanta marka la hoynayo nusko mukhtasarka in la raacin jira manaabiqda qaarkood lagu dari jiray alaabteeda iyo waxaan dee ay reerkoodu ay raacinayaan bal imaamkaas baa wuxuu idhi hadduu maanta nool yahay dhaartiisii uu dhaartay ou yidhi waxba ma baranaysid xaggaaga waxba kama imanayaan kafaaradeedii buu bixin lahaa waa taa dee halkaasoo hadduu maanta nool yahay waa markii kitaabkii ugu horreeyey oo alifay qolay bacd alculamaa ay yidhaahaan ee isagu wuxuu ku dhaaranayay halabata dan waa si uu isagu u malaynayay danigiisii u qaalib noqday buu kuba dhaartay oo marka jaanibkaa laga eego kafaara may laasimteen xataa hadduu noor yahay walo dee ay habboonayd inuu kaba ay yidhaahaan haddana bal taasuu yidhi imaamkani marka la eego dee kollay kutub ilaa maantan lagu intifaaco aad u qiimo badan buu leeyaho dee caqiidadan aan haynaa ka mid weeye kutubtiisa madbuuca ah ee aad u qiimaha badan ee cilmi xadiid iyo fiqiba kulansatayna waxaa kaba mida ah kitaab lagu magacaabo sharxu mushkil ilaathaar waa kitaab weyn mujalladaad ku madbacaysan la taxqiijiyo la dabciyey oo axaadiisan daahirkoodu ood moodo inuu istacaarudayo ayuu de waana kitaab aad weyn oo waasica ah ayuu ku ururiyuu kaga hadlaa isagoo jamcinayo oo tawjiihinayo taasoo kitaabkaa waa leeyahay kitaab kale oo macaanil aathaar la yidhaahana oo isagu ee fiqi ahaan axaadiista fiqigoodii iyo bal matalan leego khilaafkii culimmada iyo niqaashkood iyo tarjiix iyo kulansaday iyo buu leeyo dhowaanna uu soo baxay sharaxa labaataneeyo mujalladahoo uu leeyahay cayni oo uu kitaabka kuba sharxay oo xataa magaaladeennana ay wax ka soo gaadheen oo dee dhowaan qadar baa madbacaysay ama qadar baa wasaaratu shuun islaamiya qadar baa qaybinaysay oo wasaaratu shuun islaamiya oo ayaabay maalarkay majlisulaclaa nuska ay usoo direen bal kitaabkaasna waa kutubtiisuu kaba mid yahay dee kutub kale oo iyaduna bal matala lakiin waxaan leeyahy waa kutubtiisa kuwa ugu ahamsan labada kitaabba waa laba kitaab maaha waxa weeyaan guud ahaan si guud ahaanba loogu intifaacay marka waxaan leeyahay imaam buu ku ahaa xagga fiqiga imaam buu ku ahaa xadiidkan <laughs> qiso ay soo naqliyaan oo de kollay dahabiye kutubtiisa ama taariikhul lislaam ama siyar aclaam nubala waa soo naqliya xafnu xajarna lisaanulmiisaan waa ku soo naqliya kitaabkiisa lisaanulmiisaan oo kale qolooyin kale tarjameeyeyna way soo naqliyaanoo isagoo qaadi kolna naa'ib qaadi buu noqday isagoo lama gooni noqon qaadinimada ee naa'ib qaadi waa noqdaye in dee ragga qudaaduna berigaa rag mujtahidiinay ahaayeen oo raggii wakhtigiisii qudaadda waxaa kaa mid ahaa abu cubayd ibnu xarba weyhi imaam la odhanayo aad warac iyo fasaaxo iyo cilmi iyo aqoonba raggii lahaa iyo taas adigu rag mujtahidiinay ay ahayn iyadoo majliska qaadigu malaa dee marka ay dhammaadaan inta badan habeenkii haddii la doono laysuguba imanayay oo culimmada isu timaadaana dee may ahayn sheeko kaleoo caadiya dee mudaakaro cilmi ay ahayd ayaa nin markaa dadkii acyaantaa ka mid ahaayo majliskii qaadiga markii dadku dareere ay silkulaba hadheen iyagoo midharh keliya ah mudaakaro daraaddeed ay u hadheen ayaa wuxuu yidhi ninkaasi kollay magaciisa intii aan arkay fiidee nin min alacyaan iyo nin muctabariyo inay yidhaahaan mooye magaciisu ay soo naqliyeen maan arage ayaa iyadoo dee qaadigiina waa jooga oo nin mujtahid ahaa abu jacfar adaxaawi baa fadhiya qolooyinkan nin labaadna waa fadhiya waa intii hadhayba iyo ninkan ayaa wuxuu idhi ayshin rawaa abuu cubaydata can ummihi can abiihi dadkiibuu ama dee waa intii koobnayd waa majlis mudaakaro abuu cubayda waa abuu cubayd ibnu cabdillahi bni mascuud oo waa nin taabiciintii ka mid ah cabdillahi ibni mascuud baa dhalay wal culimmadu ay raajix yeelaan annahu lam yasmac min abiihi lisiqarihi yaridiisii uu yaraa daraaddeed walow axaadiisay dee kutubta inoogu sugnaan susuunta qaarkood uu kaba warinayo haddana ay dee kuwa barhkood siay raajix yeelaan inqidaac meesha jiro oo la leeyahay aabbihii wax kamuu maqlin iyada waayo aad buu u yaraa waqhtiga aabbihii dhintay ayaa laakiin usluubkaa muxuu yihi ama su'aashu ayshin rawa abuu cubaydata can ummihi can abiihi waa sanad gariib ah abuu cubayda maxaa bal axaadiidee uu kaba wariyey aabbihii isagoo meye isagu uu wariyey hooyadii ka wariyey hooyadiina markaa ay aabbihii cabdullahi ibni mascuud kaba warinayso kollay ninkii labaad ee majliska fadhiyey oo magaciisa culimmadu ay soo naqliyaan isagu waa aamusay wuxuu markaa yidhi waxaan uga jeedaa waa suu imaam ugu ahaa labada fannibe wuxuu markaa sheegay xadiid buu sanadkiisii sheegay isagoo sheekhiisii ka bilaabaya laba dariiqna wuu soo naqliyo midna mawquuf yahay midna marfuuc yahay oo waxa weeyaan in allaha la yaqaaru taas in laftigiis mala ayuu soo naqliyey ninkii baa ku yidhi waa ninkaa ay acyaanta kala cabireen ee joogee su-aashana lahaa atadrii maa takallamu bihi macnaa maa tatakalamu ma garanaysaan waxa aad ku hadlayso abu jacfar buu ku leeyahay eetuu yidhi maxaa dhacay oo eetuu yidhi ra'aytuka cashiya maa fi alcashiyati tajrii maca alfuqahaa'i fii maydaanihim wa ra'aytuka alahnu fii maydaani almuxadisiin waqalla yajtamicaani liaxad waa cibaaradiis waxaan ku arkay galabtii aan ku arkayay adigoo ee mudaakaraadkii iyo munaadaraadkii fuqahada ku jira oo maydaankoodii halkoodii shaqadoodii la wadayo dee aqoonta cilmigoodii taas oo qaybtaada iyo dee kaba ridanaya weeye taas iminkana waxaan ku arkaa adoo maydaankii muxadisiinta waayo waa meelo asaniid aad u naadira nin xaafido unba waxyaalahana ogaan kara ee maaha nin caadiya wuxuu ogaan karo ama nin dee isaga aqoon dhexdhexaada ama saraba ule laakiin waa aqoon aad u heer sarraysa nin uleh markaas markuu yidhi haalibanna ruuxii inuu labadaba imaam ku noqdo labaduba ay u kulmaan waa naadir oo way yar tahay markaasaa muxuu yidhi isagu daaka min fadlillaahi wa incaamihi arrinkaas dee waa ilaahay fadligii hadduu ilaahay siiyey oon kuwana aqoontoodii yeeshay oo dee ay noqoto inaan masaa-ishoodii daqiiqayd markii laga hadlayo aniguna aan dee halkaa wax weeyaan ka qayb galo kuwana aan dee waa ilaahay fadligiisa iyo incaamkiisa oo uga jeedaa waxa weeye waa qiso ay soo naqliyaan kutubta aan sheegayaba ay ku soo wada naqliyaan xagga marka la eego mansiladiisa fiqihaaneed iyo mansiladiisa xadiisaaneed laakiin labaduba kutubtiisan maanta madbuuca ama sharxu mushkil alaahaar ha noqoto ama macaani alaahaar ha noqotee waa wax daahir iyo sime baariso ah aada u muuqata kuba ah bal saddex boqol iyo koob iyo labaatankii hijirada ayuu dhintay imaamkani uu masar kuba dhintay kollayna taraajimta culimmada iyo umuurahoodu ee waa dadkii imika ruux kastoo suu ibnu taymiya yidhaaho faa'iido diineed kuu faa'iideeyey ama dee toosa noqoto ama yaanay haddad badaato kutubtoodii baan kaga faa'iidaysanaynaa sheekhaagii buu yahay oo dee taa inaad ogaato baldeena weynaha fawaaidintaa ka badan baabu tahdiib alasmaa waluqaat uguba sheegaa taraajimtan la garanayo waqtiyo kale soo naqlin doonaa biidn illahi tacaala ma caaw ahaan soo naqlin doonaa eh, haddii alla idhaae eh, waxa weeyaan kolley garashadoo dee yar ceeb bay noqonaysaa un ruuxa kitaab aad haysatay ama culimada aad kutubtooda ku intifaacaysa haddana inay dadka kale kuula mid noqdaan ama aanad waxba ka garan oona taas taasi kolley waa shay dee dabeecana mandiqadeennay taasi ayadoo xag taraajim shaqo kumaynaan ahayn ama kitaabku waa kitaab aad loo sharxay kolley sharxyadiisa ka ugu ahamsan nin cali bnu cali ama ibnu abilcizi la yidhaaho oo qarnigii sideedaad raggiisii ayd waaye toddoba boqol iyo labayo sagaashankii buu dhintay waa sharaxan mashhuurka dabacaadka kala duwan la madbaceeyey oo rag weliba kala duwanna ay taxqiijiyeen oo ay kaba mid yihiin dee kaba soo qaado naasirudiin alalbani oo kale takhriij iyo tacliiq waa ku leeyahay isagoo matigana gaar ahaan ugu leh hortoodna waxa ugaba horreeyey axmed maxamed shaakir imaamkii macruufka mashhuurka ah isagoo kollay nuskhooyin makhduuda aan helina dabca markaa hortii la yar madbaceeyey adeegsay laakiin aqoontiisii ku saxayay iyadoo lagaba dalbay oo muftigii waktigaa sacuudiga maxamed ibraahim imaamkaasi la odhanayay uu kaba dalbay inuu kitaabka madbaceeyu dabciyo kollay dabcadaas yadna dee waa iyaduna dabca walow dee aan filaya inaan dhowaan maka gudaha la madbacayna lakiin waa dabco jirto madbuuco dee kol waxaabaa in qaybinaysay dee riyaasatulifta sacuudiya waaba qaybiyey markaa hore oo waa dabca mujalad bay ku madbacaysan tahay kollina waa nin imaamo dee macruuf axmed maxamed shaakir dabco kale jirto oo muasasat rasaal ay madba waxaan ujeedaa waa kuyaa ugu waaweyn sharaxaas baan leeyahy waa ahamiyada dabcaadkuna way badan yihiin oo cabdullah cabdilmuxsin turki iyo shucayb arna'uud ay wada leeyihiin oo dee aadna u takhriijsan iyaduna bal u tasxiixsan oo mu'asasatu rasaalo markaa waxaan leeyahay kitaab sharaxaas walow sharaxyo kale hore ay jireen oo bal dee markaan haddaan kashfu dunuun eegno qolooyinka xanafiyada wada sharxa uun majmuuco uu kutubtana sacaadadiisu ayd muqadimaadkooda ama hadalladooda hore uu soo noqliyo majmuuco saasi ay jireen haddana bal waxaan leeyahay sharaxa kitaabkani wuxuu kaba hadlayey ee xaggii manhajkiisa ahayd raacay een kolkol aaraadii mutakalimiin iyo waxyaalaha kale aan kuba dhex darina si uu isagu kitaabu sheekhu dee cidduu kaba hadlaysa mucaqodwa uba sharxay kolley waa kitaabkaasoo kitaabka ugu hamsana lakiin waa kitaab waasaca kitaabkaasi ama weyno dee rag badan oo idinka idinka mid waa heesamaan filaya dee magaaladiina waa yaallaa dabacaad kala duwan isagoo leh waa yaallaa laakiin sharaxan aan hayo kolley nin mucaasira leh Eh, waxaan filayaa ana deemooyi inuu dhintay horta beryo dhoweyd waa noolaa uun sharaxan waa sharax yaroo kooban waxaan filayaana dee weli aswaaqda ma jiro oo anigu ilaa toban sanood inka badan waan hayay bal xataa waqti toban sanood ka horreysaan kol qismigii dibloomka imaka dee la joojiyey nin markaa haystay oo ay markaa cabdiraxmaan xifdi la odhanayay baan kaba dalbay inuu bal boqol nasqo noocaasa waayo anigu waxsaan ku soo helay wasaaratu shuuni islamiya sacuudi ay isoo dirtay buu ku dhex jiray nuskadii laakiin bal uu tawfiiriyo adigu tii haddana may suurto gelin oo dee muddo dheer bay bal sidii kitaabkan loo heli lahaayde laakiin ugu dambayn markii ay taasi dhici weyday nuskadii aan hayay baa habkan lagaba soo sameeyey oo dee waa nuska imaka aan haysana oo fotocobiya wax suuqyada yaalamahay laakiin tan ku doortaa waa sharax yaroo kooban oo halka shuraaxda kale inaad adigu daalacato un mooye aan lala aqri'i karahayn ee matiga un la aqri'ayo kan sharaxiiyo matigii baa la wada aqriayaa oo ruuxiina wax dhan buu usoo kutubta shuruuxda ama sharaxa ku sugnaa buu usoo khulaasaynayaa una soo koobayaa waana kitaabkii wax la israacinayo dee waa yeeli doono waxba kama tegi doona haddii a la idhaaho waan israacin doonaa marka hadal badna inoogama baahnee matiga marka la laqbeeyo haddana sharaxi ayuunbaan raacin doonaa bal taas weeye kollayna in malaa yar diraasaad kale uu leeyahy kitaab kale arko imanka mujalad ku madbacaysano uu leeyahay ninkan shaarixa ama doctoorkan shaarixo aali ilbahiya la yidhaayo fii taqriibi sharxi daxaawiya oo dee adugu bal intuu waa ikhtisaar bay noqon laakiin ikhtisaarkii markuu wuxuu hadalkiisii ikhtisaariya isagoo inta badan cibaaraadkiisna ilaalinaya ayuu marka dambena dib u wada siyaaqeeya isagoo su-aal iyo jawaab kaba dhigaya wixii uu markii hore soo ikhtisaariya ama sharaxa daxaawiyada oo kolley dhowaan baa la madbaceeye isagaa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 yar naaqisan yihiin barhkood ba alfaadda qaarkood aanay kuba sugnayn bal marka laysu isu wadageeyo lafdigeedii weeye waxaanu leeyahay naasiruddiin albani risaalo yar oo qayim ah oo koobano oo cinwaankiisu yahay khudbat ulxaaja oo riwaayaadka xadiidku leeyahay uu ku tatabucay oo bal markaasoo kollay way madbacaysan tahay ma weyno xataa ruuxii aan dee helin oo xanfilayaan tareedada waa laga helayaa way kuba jirtaayo khudbatulxaajo bal waxau isi wada geeyey riwaayaadkiina ama dee waabu tatabuca ciddii warisay iyo meelihii ay kuba kala sugnaayen iyo asxaabtii oo kale iyo oo tani waxaan leeyahay waa khudbadda adigu dee khudbatulxaaja ibnu mascuud yihi rasuulka ilaahay baa na bari jiray ee inaan nidhaahno dee xaajadii markaan leenay de khudbadan aan nidhaahno aan odhan jirayba laftigiisa haddaan eegno kole sheekh islaam ibnu taymiya wa kullu dalaalatin fi nnaar ama wakulu dalaalatin fi nnaar haddaan inadaa hore raacino yar aragti iyo nadar uu ku leeyahay imaka oo laakiin dee lafdigu waa lafdi sugan oo nasaa'iba kitaabkiisa kuba sugan ee isagoo malaajaanib uu ciidkeega iyo kalaam dee fataawihiisa kuba sugan baa jirto kolkol uu yartaa intaa jumlada dambe gaar ahaan isagu ra'yi iyo nadro ayuu ku leeyahay laakiin waxaan leenahay dee nasaa-i sunantiisay lafdigu uu kuba sugan yahay iyadoo waa shay iska macruufa laqba uma baahne waa naqriyon uma amaa bacd adigu uma iyo amaa bacdu raaciya waata in badan aragnoo kolley waxaan filayaa in dee amaa bacdu kol haddaan leenahay suma aynaan uba baahnayn oo in la israaciyo uma amaa bacdu oo kale dee ama bacduba baa inaguma filan oo iyadaa keenaysa intiqaal hadalkii hore lagaba guuro hadalkan kale loo guure waxba suma iyo ama bacdu in la israaciyo waxay la tahay inaanay wax baahi oo sumo maanta loo qabo ama wax keenaya jirine laakiin xataa dadkan dee khudbeeye dadkaas iyo oo waxaan kaba maqalo sheekhanna waa kan maanta isticmaalay uma ama bacd wuxuu uhi fa hada kani sharxun sharxi weeye muujazun kooban oo libayaani ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna ama ahlu sunna waljamaaca ictiqaadkooda caddayntii uba sugnaaday oo calaa madhabi fuqahaa ilmilla milada ama diinta fuqahadeedii madhabkoodna isagu dee kuba sugan kollay waa hadalkii inoo dambeeya inshaa allahu tacaala ayaa uu odhan doono mu'alifka matniga lihi isagaa taa cibaaradiisu ay noqon doontaa lafdiganna waa taan nidhi caqiidana markaa dambaan u yar diba dhigan doonaa bal inagoo yar madluulkeeda ama isticmaalka lafdigan xagga bilowgiisii iyo dee macnihiisa oo macno macruufa taasoo kale inuu asal ku leeyahay laftiga ictiqaad sax iyo muctaqad iyo taasi waa caadi laakiin lafdigan caqiida oo kale bal inuu kutubtaa hore uu dikri kuba yeesho iyo barhkood kalaam leh markaa insha allahu tacala casharka dambaan kuba arki doonaaye bal ictiqaadka waa hadalkii uu lahaa un daxaawi bay cibaaradan tahayoo wuxuu sharax u yahay kooban muctaqadka fuqahaa ulmin loo laynoo tilmaami doono sidaan soo sheegnayna dee a'immadii kale salafka ahayd waa muctaqadkoodii uun iyaguna laakiin imaamkani isagoo madhabta a'immadoodiina ahaa xaggaasaan soo sheegnay ayuu aqoon aad u sarraysana uba lahaa a'immada iyo muctaqadkood buu muujiyey imaamkaas ama dee saddexdaa imaam ee abuxaniifiya labadiisii saaxiib waa kuwa ujeedaa taasba weeye laakiin ma hadde inuu iyaga un caqiidadoodiiyo waxyaaba u gaaro ahaa marka dee waqtiyadii intaa ka dambaysay wixii tan ka duwan ee dhacay ee marka la eego fuqahadii madhabtaasi ay u bateen taasi iyadu wax matalaysa maaha aimadaa hore <coughs> ama aimadaa hore inaysan ku sugnaayeen ma aha waxa weeye tan oo dee bal maalan waa dee madaahibo mar damba soo baxay oo waqti dambe dambe yimi ee iyaga muctaqadkoodii kan weeyo markaa haddaba kaasuu caddaynaya fuqaha ulmilana waa abi xaniifata nucmaan ibni thaabitin alkuufiyi wa abi yuusufa yacquba bni ibraahiim alansaariyi wa abi cabdillaahi muxamed ibni alxasan alshaybaaniyi tarjamadoodu kollay dee waa ay ma aan u baahnayn tacriif iyo tarjamo abu xaniifa isagu dee waa kaasin isagu uma baahnaba in laysu sheeg sheego labadana waa labadiisa saaxib haddii madhabtaas ashaykhaan la yidhaahana ama labada sheekh la yidhaahana waa labada loo jeedo ay kuba dhacaan haddii la yidhaho abu xaniifiya labadiisii saaxiibna waa labadoodanoo waa raggii madhabta aad iyo aada u nashriyey wujuuh iyo ikhtiyaaraad badanna way leeyihiin laakiin wujuuhda iyo ikhtiyaaraadkaasi madhabtii unbay la qorantao madhabtii unbay guud ahaan waa raggii dee nashriyey faafiyey adkeeyey oo sugay taxriiriyey baabayiin bal markaa taas kollay tarjamadooda labada dambe ama khaasatan waqtiyaday dhinteen iyo umuurhaasun iyo bal aahaartoodii wax kaba mid mida ah, marka dambe uu isagu daxaawi hadalka leeyahay ayaan arki doonaa insha allahu tacaala waladii muctaqadka ama ictiqaadkaasoo qararahu uu sugay canhum iyaga xaggooda waa saddexdaas bal abu xaniifa kitaab buu leeyahay kollay dee muctaqadkiisa oo ururiyo uh, fiqul akbar uu kuba magacaabay halkan fiqigan kale hee furuucda dee markaa fiqul asqar alwadhi alfiqul akbar oo dee waana muctaqadkan iyo waxyaalaha baabkan kuba tacalluqsanaa waladii qararahu canhum alimaamu abu jacfarin adaxaawiyu waqad ajaada waa fiicneeyee marka la eego xagga taqriirkiisaas wa afaada waanu faa'ideeyey waa daxaawi raximahu llahu tacaala wa kayfa laa anaa seebaan u noqonayn ruux isagu ijaadadaa iyo fiicnidaa iyo sugnidaa laba yimi u aha tan hadalkii fiicneeyey oo uu la yimi ataa biljwad gees kalena aanu u faa'iidaynayn walxaal huwa isagu ahbatu man shaksika ugu sugnaan badan uu yahay naqalah soo naqliya caqiidat ala'immati almadkuuriin a'immada saddexdee lasoo sheegay caqiidadoodii dee isagoo ah ruuxii ugu marka la eega awfaqsanaa ugu sugnaansho badnaa ama xagga hiqanimo iyo awtaqnimo taasoo ama asbatnimo isagoo ah seebaanu u noqonayn ruux isagu ijaada iyo ifaadaba laba yimaada wuxuu u yahayna dee marka la eega asbatuma naqala caqiidata alaimati madkuuriin waa lirusukhi cilmihim cilmigiisa rusuukiya wa makaanatihi fi lmadhab alxanafiyi marka la eega madhabkan xanafiga ah oo taan leenahay markii hore ee suu ku bilaabay nasho shaaficiya bay haydeen laakiin siuu kusoo wareegay waa taan sheegnay haddaba isaga marka la eego macrifa ahaan iyo aqoon ahaan aqoon aad u raasiqo aad u xeel dheer buu madhabka u lahaa iyaga caqiidadooda u lahaa aimada uma lahaayo saas u yahayba <coughs> ama iyo ifaadadan ay kaba dhalatay fahuwa isagu asbatu man shaksi ka ugu sugnaansho badan weeye ama dee loogu kalsooni badan yahay qarara qariray caqiidata haulaai ala'ima a'immada caqiidadooda ida innahu hiqatun idan meelahan waa litacliil oo waxay u timaadaa waa tacliil hadalkaa hore ayay cillo u tahay id cille inahu isagu hiqatun hiqo weeye cinda alfuqahaa'i walmuxadisiin fuqahada iyo muxadisiinta agtooda ruuxaas hiqadee lagu kalsoon yahay buu ku yahay waqatawaana taa dee imaamna waa ku ahaa oo waxaan dee fiqanimadaa keenaya imaamna fiqiguu ku ahaa imaamna xadiiskuu ku ahaa oo labadaa faniba imaam buu kuba yahay waqad talaqad way la kulantay oo jamaahiirulummati ummadda jamaahiirteedu haadalmatna matnigan alladii matnigaasoo qararahu daxaawiyu daxaawi uu sugay qariree uu dabdiye u allifay weeye bilqabuuli ee uu ururiyey aqbal bay kula kulmeen wakaurad way badnaatayna shuruuxaatu sharaxyadiisan lagu sharxay oo ilaa waqtigeenna dee walow inta badan shuruuxdan aan imika arkaynaa duruus ay ahayd cashar sidanoo la dhigayay oo markaa la tafriiqiyo cajaladihii laga tafriiqiyo waa shuruuxdan mucaasiriintaan sheegaya allahuma dee saala albahiyahan sheegayo iyo kitaab kale oo isaguna bal yar dib u tartiibiyey oo waxaan filayaa laftigiisa alminxal ilaahiya buu ahaa oo isaguna waa nin mucaasiro uuna kolkol baa waxaa dhacda kitaabka ee mawduuc isagoo kaba hadlaya mawduucii isagoo dhammayn waa matiga ayuu wax kalagii yimaada ayuu haddana mar dambe mawduucii kusoo noqdaayo tartiibtii baan wejkii amhalkaa kolkol meelo qaarkood u dhicin umuurihii la israacin lahade caqiidana haddii laga hadlayo kolley in lagu tartiibiyo xadiidkii jibriil ama rasuulkii ilaahay jawaabtii aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi in bal taas lagu tartiibiyo ayaa roon oo taas markaa meelo qaarkood taasi may dhicin oo adugu bal kaasna waa nin mucaasira isaguna waa mujallad oo dib buu isugu geeyo bal u tartiibiyo waxyaalihii waa tasaruf kitaabkii markaa lagu tasarufay habkiisii laakiin wuxuu u yar tartiibiyey uuntaas oo kaasna waa tacriif isaga waan arkay laakiin in badan oo ama tacliiqaadkan ama waxyaalaha jira dee barhkood waxa weeyaan waa cajalada la tafriiqay ama waa casharo la dhigay kitaabkan la sharxay oo dee mashaayikhdii lagaba maqlayay ayaa hadalladoodii dib loo qoray oo la tafriqiyo khaasatan waa kuwa mucaasiriinta laakiin kuwa horena aad bay u badnaayeen fa minhum waxaa kaba mid ahaa man waafaqa sunnata oo raggan dee iyagu kitaabkii sharxay mid sunnihii waafaqay oo dee kitaabkuba wixii uu ku binaysnaa ama loo dejiyeyba ah wa minhum man salaka dariiqa almutakalimiina nimanka ahla alkalaam dariiqoodii kuwa raacay oo masaa-isha qaarkood dee waddadoodii laba maray ama u taqriiriyey taas khaasatan shuraaxyada qaarkood oo weliba raggan xanafiyadu ay uba badnaayeen ragga qaarkood taasna ka mid buu ahaa wa min acdami hadihi kollayna qolooyinkii axmed maxamed shaakir dabcadan uu isagu madbaceeyey malaha taa kaba horraysay oo kale oo la madbaceey aan filaya maka in lagu madbaceeyey waxaan filayaa macrifo saasoo ninkan uba lahayn may jirin waxay soo sardiyeen in qolooyinkaa kashfudunuun saaxiibkii uu sheegay ee xanafiya wada ahaa ee kitaabkana sharxayo laakiin dee kuwa ka horreeye kuwa ka dambeeyaba way yeesheene laakiin haddana taqriib ahaan bay ninkan ugu magacaabeen sababtuna ninkani sharaxa dhexdiisu kaga soo naqriyaa meelo ibnu kaiir waa ibnu kathiir baa u sheekh ahaaba isaga oo sheekhyadiisii kaba mid ahaa kolley waxyaalaha uu sharaxa kuma soo arooriyo in badan oo kaba midana waxaa muctamadkiisa ama musanadkiisa weyniyay kutubta sheekh alislaam ibnu taymiya ibnulqayim kutubtiisii laakiin ibnu kaiir sheekh buu hayo isagaa meelo kaba soo naqliyo markaasay taqriib ahaan markay eegeen kuwa kaleo kaba dheer bay ninkan yidhaahdeen bal adigu ibnu abilcizi waa ninkan magaciisnaha toddoba magaciisna ha sheegaya oqoyoabaaahankii xaafid xajar kitaabkiisan adduraru kamina la yidhaha ee qarnigaa sideedaad waa fii acyaan ilmiati thaamina qarnigaa sideedaad raggiisii waa wixii qarniga dhexday baa qarniga dhexdeed qarniga dhexdiisa dhintay baa shardigiisu yahay saa daraaddeed baa ragda cilmigooda iyo juhdigooda iyo noloshooduba qarniga dhexdiisa dhexdiisaydee laakiin sanada weydaartay sa raggii sheekhadiisa ugu shayrsanaa abulqayni iyo ciraaqi iyo ibnu mulaqin iyo aanu ku tarjamayn sababtu shardigiisa waa inay sanada dhexdeeda dhintaan qarniga dhexdiisa ragdee sanad iyo laba qarniga ka noolaana sa ibnu daqiiqalciid oo kale iyana tarjamadiisu ay uguba sugan tahay bal waa tarjamu ku leeye waxaanu sheegay qkii jirada inuu dhinto waana ninkan ibn abilciz iladraac alxanafi raximah llahu tacaala waqad tacaqaba waa bushiyey buu yihi waa ibn abilciz sharxiisa cala axaawiyi fii hadihi alcaqiidati caqiidadan alaaa masaa'ila saddex masale ayuu ku bushiyey ujeedadu saddex masalo oo uu si u taqriiriyey ama uusoo soo naqliyey daxaawi ayuu isagu taas ka dhigay inay dee khaasatan qolooyinkii mutakalimiinta masaarigtoodii kuwaasi ay kaba mid yihiinoo uu kuma bashay saddexdan imuku halkan inooga sheegi doonaaye laakiin bal dee waxaan markaa ku arki doonaa kitaabka dhexdiisa markaan gaadhna imaka tirintiisana unbaan eegayna <coughs> alawlaa ta hore qowlu daxaawiyi qadiimun bilibtidaa waaba bilowyada oo ilaahay waa ku qadiimo oo dee bilow iyo waqti uu bilaabmay aanu jirinba fahadihi min muxdathaati ahlikalaam ujeeddadu lafdigan qadiim buu leeyahay oo dee asmaadii inay asmaada ilaahayna waa tawqiifi weeye ee naska ama tawqiifku uu ku yimi lafdigan qadiim kumuu jirin buu leeyahayoo dee markaa markay asmaadiina tawqiifi tahay in wixii ilaahay isagu isku magacaabay ama rasuulkiisa ku magacaabee sugnaa uun magacii lagu daayo weeyaane aan umuurahaas laba idlaaqinoo dee bal taasi waa masale inoo dambayso waa isjeedadu idlaaqu lafti alqadiim oon dee ku jirin asmaadii tawqiifku inoogu yimi aan kuba jirin idlaaqa uu idlaaqay taasi waa mid ictiraad fahada min muxdaثati alkalaam walaa yusama allahu tacala ila bima sama bihi nafsahu ilaahay laguma magacaabayo wuxuu isagu isku magacaabay mooye aw samaahu bihi rasuuluhu sala allahu alay wasalam ama rasuulkiisu ku magacaabay bal waxaan leynay imika waan tirinaynaa un bal saddexa masalun buu inoo sii sheegay waa inta uu ictiraab iyo tacaqub uu ibnu abilcizi uu laba yimi uu isagu ku bushiyey daxaawi ee matniga daxaawiyadna inoogu sugan الثانية qwله تaعالى تaعالى عن الxدود والغايات والأركان والأعضاء والأdوات ilaahay waa ka kor noqday xuduud iyo غاaيaaت iyo أركان iyo أعضاء iyo أdوات وhadihi tana ألفاaظ lam تrid في الشharc sharciga kumay soo aroorinoo laa نfya walaa إثbاaتا hadday tahay sugid iyo hadday tahay anfinba bal hiya min muxdathaati اlmutakalimiina wاlأwlى aلtaqayudu bialfaad الsharciya bal markaan arki doonaa wax laayarkaaba dee tan maahee alfaado kaloo la isticmaalayna way jiraanoo marka la eego intii nasku kuba yimi kaba ziyaadsan cibaaradan xad oo kale iyo taasna malaa <coughs> waa cibaaro dee dahabi iyo aymo kala ay kaba hadleen bal waabata hadal in kollayna malaa kalaam dheero ay barhkood ay laba yimaadeen oo khaasatan xibbaan oo kale oo nin raggii waktigiisii ama magaaloan filaya dee uu yimi ah inay sijistaan ahayd baan adigu magaalo kale dee bal markaa dambe baan eegi doonaaye sheekh ibn oo kale iyo uu kaba cabir adigu marka dambaan qisada dhammayn doona insha allahu tacala meesha la gaadho ee alfaado kalena sida dee waxa weeyaan oo kale yanzilu bidaatihi iyo cibaaraad dee intii naskii ahayd dadka qaar ay kordhiyeenoo waxay u kordhiyeen waa litaxqiiq alisbaat laakiin dee haddana lafdigu lafdigii shaarici haddaanu haynoo sharciga aanu laba iman in intii lagu gaabsado naskiu kuba yimi sharcigu wuxuu kuba yimi laba gaabsadee taasoo kale bal taas iyo umuuro kalena waan yar eegi doonaaye <laughs> ibnu xibbaan oo kalena taasi waxay keentay malaa isagu xad buu anfiyayo saasaan magaaladii ugaba saarno dee kolley kalaam dheer baana dahabi ama ku kuleeyo labada dhinacba ah insha allah way noo iman doonaane hadalkiisaasna wuxuu leeyahay alfaadii kol haddaan alfaado shaarica xaggiisa inoogaba yimi ahayn aan ka aamusno aan iska daynoo yaan taas meelahan laguma soo darin athaalithatu taqriiru taqriirkiisa uu qarinay weya ana alimaana iqraaru bilisan tasdiiqu biljanaan <clears throat> oo imaamku waa qirasho carabta wax laga qirta iyo rumayn qalbiga wax laga rumeeyo marka waxaan ku jirin de camalu bilarkaan baan cibaarada matingan daxaawiyo ku jirin waanayn iyadna wuxuu leeyahy waa ictiraad kale oo la arko dee madhab ahaanna shay iska yar macruufa yahay de xagga madhabta waxyaalo loo nisbeeyo xanafiyada Eh, laakiin masaladu kolley sideeda noogu iman doontaa tanna waa ku busheeyo fa akhraja uu saaray daxaawi bidalika hadalkiisana uu labadaasun ku gaabsaday alacmaala acmaashiibuu min ismi liimaani magacii iimaanka kaba saaray wa hada khilaafu maa calayhi jamaahiiru salaf min almadaahib almukhtalifa marka la eego salafka jamaahiirtoodii madhabi kala duunaa dee waa camalkuna iimaankan buu qaybihiisii kaba mid yahay bad adigu waxaan leenahay waa masaa'il dee taqriirkeedu halkaa dambe yahay ee waa kitaabkan markuu wada sharaxay ibnu abilcizi ictiraad iyo tacaqub uu laba yimi saddexaa masale ahayd faraxima allahu alimaamayn aldaxaawiya wabna abilcizi wa saa'ir ala'imati ajmaciin calaa khidmatihim lisunnati walicaqiidati ahli sunna waljamaca khidmadooday sunnaha u adeegeen iyo caqiidadan ahlusunna waljamaca ay u adeegeen taa ilaahay hakaba abaal mariyo waqad axbabtu waxaan jeclaaday an ashraxa inaan sharxo hadihi alcaqiidata sharxan sharax muujazan isagu wajiiz soo kooban yunaasibu u munaasiba almubtadi'iina dadka bilaabanaya ee min dalabati alcilmi cilmiga dalabadiisa kaba mida wayanfacu alcaamata dadka caamada ana wax u tarayo anfacaya wallaahi ilaahay unbaan mid kale maahay asalu aan weydiisanaya an yanfaca bi hada lkitaabi kitaabkan inuu ku anfaca almuslimiina waan yudqila lii bihi lmawaasiin inuu igu cusleeyo miisaanada xasanaadkayga taasoo iga aqbalo ee hadduu ka aqbalaa taas iqalkan iyo tani ay imane <coughs> taas baan ilaahay weydiisan wallahu ilaahayna min waraai lqasd ujeeddada iyo qasadka isagaa gadaashay oo dee wixii loo jeeda iyo wixii qasadaba ilaahay subxaana watacaala ka daaracanaya ka og weeye ruuxa waxaan ikhlaas ay kaba tahay ruuxa ujeeddo kala kale oo muraad kale kuma doonaya iyadoo taasi rabbi kama qarsoona wey wahuwa xasbuna wa nicma alwakiilo waakhiru dacwana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin duktoorka magaciisuna waa kaas balse aan sheegayana haddaba wuxuu noqon doonaa manhajkan ku socon doonaa marka hore matniga ayaan isa saari doonaa dee kol haddii uu sharxan yahayna sharax labaad ma sii baahnoon laqbada kaba badan ee sharaxa ayaan deeta markaa dhaadhic u dhaadhici doonaayo bal waxba kama tegi doono sharaxa biidn illahi tacaala allahuma ee asilada ama munaaqashada uu dhiganayo oo taasoo dee idinka laydinku dayn doono uun mooyaane dee san waqtiguna kolley waqtigaas ayuunbuu noqon doona walow dee intan malaa weli aanu subaxu isbedelin kolley kitaabka waqti aan iska yaraysano saacad aan ku jiri karno xagga muddadana shanta cishee horeba waan dhigi doonaa biidn illaahi tacaala haddaan duruuf kale iyo wax kale imano rabbi inoo inoo dhib yareeyo taasi waa mid xagga kitaabkii habeenkii dee kollay dad badanoo subaxda haleelayo habeenkii haleelayn baa jira